cumdana ma ahan oo waa fadla waa laga fiicnaa la yidhi nafyiga inuu isticmaalo marka wax la xadaynaayo xadka waxaa layska saaraa jinsi iyo fasli fasliga waxaa fiicana la yidhi in aan la isticmaalin waxyaalaha nafyiga ee isbaatka la isticmaalo cadamiga waa laga fiican yahay nafyigu waa cadam waa laga fiican yahay waxaa ka fiican in loo isticmaalo isbaatka oo meesha uu ka yidhi walaysad cumda inuu yidhaahdo wahiya fadlatun jumlada tafsiiriyadana waa fadla ee cumdo maahan naxwu tusaale afar mi afar miihaalu keena miihaal kastaaba tafsiirna waa ixtimaali karaa macno kalena waa ixtimaali karaa afarta miihaalu keenayo miaal kastaana tafsiirna waa ixtimaali karaa macno kalena waa aqbali karaa naxw waasaruu gaaladii way siraysteen annajwa faqi koodkii shawrkii najwaha waxaa la yidhaah hadalka hoos la sheego labada qof ama dadka badan hadalka ay hoos iskugu sheegaana la yidhaha annajwa waa faqeen waa koodeen waa shawreen hoosay hadal iskugu sheegeen way najwaha wa asaruu gaaladii way siraysteen annajwa faqi way siraysteen alladiinadan waxaa laga bedelaa wa asaruu ficil iyo faacil wowda asaru aa laga bedelaa wowda faacilkaaha laga bedelaa waxaad tidhaahdaa alladiina kuwii ayaa siraysteen dalamuu dulmiga sameeyeen oo gaalada ahaa hal haada waa kaana maxalshaahidku hal haadaadaas weeye halkan waa xarful istifhaam laakiin maanta macnaheedu waa nafyi waa meesha la ihahdo waxa weya istifhaam inkaari bimacna nafyi marka hadda hal lafdiga iyo suuraddu waa istifhaam laakiin macnuhu waa nafyi waxay yidhaahdeen hoosay iskugu sheegayaan waa wixii ay siraysteenba najwihi weye waxaa la fasira annajwa waa faq ayay hoos iskugu siraysteen wixii ay hoos isku yidhaahdeen waa kana hal haadaa maa haadaa nabiga ishaarayaan sala allahu alay wasalam gaaladii hal haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin ilaa basharun bashar uu ahaaday basharkoo milukum idinkoo kale war waa nin ini lamida ay leeyihiin gaaladii hoose waxay leeyihiin war waa nin idinkoo kalea ee haraacinina hoosay saas u yidhaahdeen hoosay saas iskugu sheegeen hal haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin ilaa basharun bashar ma ahana basharkoo milukum idinkoo kalea wuxuu yidhi shiiku fa jumlat اlistifhaami istifhaamta xagga suuradda istifhaam ka ta oo lafdigu waa istifhaam laakiin macnuhu waa nfyi fajumlaة اstifhaami istifhaamta jumladeeda hal haadaa ilaa basharu milkumta weeye fajumlaة اstifhaami istifhaamta jumladeedu mufasiraة waxay fasiree linajwa wixii lagu kooday wixii lagu faqay oo lagu shawray waqiila waxaa la yidhi bedelu waa bedel minhaa najwa ay bedel ka ta waa kaasa marka misaal kastuu sheego laba shay u aqbali karaa xagga exraabta midda kooaadoo ah tafsiir in laga dhigo iyo raab labaad hadda hal haadaa ilaa basharu jumla tafsiiriya oo annajwaada noo fasirayda saas waa laga dhigi karaa macalka iraab kuma leh waxaa kaloo laga dhigi karaa bedel min annajwa in najwa laga dhigo mubdelu minhu jumladaana laga dhigo bedel bedelna maxaan ogeyn fii niyati takraari اlcaamil marka waxaan leenahay asaruu baa marka jumlada ku camal fale oo mafcuulnimo jumlo yaa u nasbi jiray qowl qowl kaliyaha jumlo u nasbiya mafcuulu bihnimo oo maquulo qowlka lagu sheega waa mafcuulu bih marka qowl waxaa mafcuulu bihi ka dhigta waa waxa weya waxaan rabaa jumlo waxaa mafcuulu bihi ka dhigta waa qowl haddaan idhaahno marka bedelay ka tahay hal haadaadanu hal haadaa ilaa basharun annajwa ay bedel ka tahay macnaheed waxay tahay asaru oo muqadaraha ku camal falayda oo mafcuul ka dhiganayda halkaas marka waxaa ka imaanayda asaru hadda xuruuftii qowlka kuma jirto qaaf wow lam kuma jiro laakiin macnaheediyaa ku jira soo maa ilaa waa siraysteen macnaheedu waa maxay qaaluu qawlan khafiyan wey hadal oo hoose isku yidhaahdeen sidan soo maaha marka meeshii macnaheedu wuxuu noqonaa in qowlka kaliya maahane wixii macnal qowl wataana jumlo ku camal fali karaan Ah, ilaa asaruu qowlay la macnata ah, waa hadal hoos loo yidhi marka wixii qowl ku macnaa jumlo waa ku camal fali karaan waa nasbi karaana ka imaanay waa madhabkii kuufiyiinteed labadaas xrabadaa ku banaan in laga dhigo tafsiiriya iyo in la yidhaahdo waa bedel oo waxaa laga bedelaa minhaa najwada markii la yidhahdo waa bedelna maxay noqon waxay ku dhisan tahay madhabka ah macnalqowl wixii wataa waa ku camal fali karaa jumlo taasuu ku dhisanta iyo wanaxw waa miaal kale masathum waxaa taabatay dadkii hore alba'sa oo xaalad baas leh waa shidat lfaqri iyo wadaraao xaalad dhibaato leh waa almaradu xaalad dhibaato leh aad taabatay jumladaas marka masathum اlba'saau wadaraau oo ficil iyo mafcuul iyo faacil ah ficil mafcuul faacil fainahu qowlkaas ilaah tafsiru wuxuu tafsiir u yahay limahalu ladiina khalow min qablikum ah, am xasibtum an tadkhulu اljanna walamaa ya'tikum ma waxaad malaynaysaan janno inaad iska gashaan ayadoo uusan iniin imaan mahalu ladiina khalow min qablikum ah, dadkii tageen wixii u yimid wax la mid ah maxay ahaayeen marka waxaa lamidka dadkii hore u yimid maxay ahaayeen maelkaas xuye ml الذين dadki oo kale sifadoodii khalow tageen min qablikum idinka horteen ilaahay baa caddeeyey marka maselkii alla fasiray wuxuu yidhi masathum waxaa taabatay alba'saau xaalad baas leh waadaraau xaalad dhibaato leh marka masathum waxay noo fasirtay maslkii maselkiiyay fasirtay jumlada marka aan maxalka xraabka ku lahayn oo tafsiiriyada waa masathum alba'saau juمladaasaa tafsiriya yayna fasirtay mslkay fasirtay taas waa اعrاab waqiila waxaa la yidhi anagi nir miaalku keenaba اعraab kale ku banaanu sheega waqiila waxaa la yidhi xaalun hiya jumladan oo ah masathum اbasa masathum alba'saaء xaalun waa xaalo min aladiina laga xaalayna haddii la yidhaha marka waa la xaalayna waa in qad la soo qadaro maxaa yeelay jumla maadawiya mar hadday dhacdo xaalo ad ayaa loo soo qadaraa qad ayaa loo soo qadaraa marka maxay noqone am xasibtum ma waxaad umalaynana u malaynaysaan an tadkhulu janna walamaa yaatikum ayadoo uusan iniin imaan maalu ladiina dadkii sifadoodii oo kale khalow tageen min qablikum idinka hortiin masathum qad masathum xaalo ay taabatay alba'saau xaalad baas leh iyo wadaraau xaalad dhibaato leh ka xaalo haddii la yidhaahdo jumlo ficil maadi iyo faacil ka kooban markay xaalo dhacdo qaabda waa in la soo qadara wa khaasatan wow haddaysan ku jirin waaba laga maarmaan markaas laakiin meesha laga xaalaynaya laysku haystaa so wuxuu yidhi min aladiina laga xaalayna laakiin ahlucilmiga gobol ay yidhahdeen maya khalow khalow faacilkeeda laga xaalayna wa naxwu misaal saddexaad ina maala ciisa cind allah nabiyullaahi ciise tusaalihiisa iyo صifada loo abuuray ka mali aadama nebi aadan صifadiisoo kale wey marka fiiri nebiyullaahi ciisaa صifada lagu abuuray waa ka duwantahay صifada makhluuqa intooda badan lagu abuuray maxaa oo banu aadanka banu aadanka waxaa la yaqaanaa khaalibka in abi hooyo laga abuuro marka ciise hooyo kaliya laga abuuray ayay yahuud lacanahum اllah aflagaadeeyanu yidhahdeen suurtagal ma aha ee waa waladuzino ah, saasay yidhaahdeen markaas waxaa lagu yidhi idinku ma waxaad la yaaban tihiin hooyo kaliya in laga abuuro waxaa meeshaan taala nebi aadam oo hooyo iyo aabala-aanba la abuuray ka warrama ah, ilaah si u baro dadka qudradiisu inaysan sabab ku xirnayn afar nuucuu u abuuray banu aadamka aabbiyo hooyo midna kama abuurin aadam aadam nabiyullaahi aadam xawaana mudakar keliyu ka abuuray ciisena muanaf keliyu ka abuuray inta kalena mudakari muanafku ka abuuray afartu ka dhigay alle si uu u tuso ilaahay qudradiisa yafcalu maa yashaa afaru ka dhigay mudakari muanaf midna kama abuurin aadam ciisena waxa weya xawaana mudakar keliyu ka abuuray ciisena muanaf keliyu ka abuuray wamaa siwaahuma wamaa siwaahumna min dakarin wa unha u ka abuuray waxaa la yidhi marka seed ula yaabi kartaan inaad mucaanidiin tihiin in ciise laga abuuro muanaf kaliya aadamaaba joogo mudakr iyo muanaf midna aan laga abuurine taasoo kaleeta maxaa la yidhaha marka waxaa la yidhaahdaa tashbiihu hariib biaqraba minh waa shay hariiba in la fasiro oo lagu fasiro mid ka hariibsan awel maxaa lala yaabanaa ciise aa laga abuuray muanaf markaasa waxaa lagu shabahay mid kasii khariibsan oon mudakri muanas midna laga abuurin tafsir اhariib baqraba min a la yidhahda marka maxalushaydku waa halka fiiriya ina maala ciisa nabiyullaahi ciise sifadiisa ka maali aadama aadam sifadiisa oo kale weeye meesha layskaga shabahaya maselkaasaa tafsiir u baahan maselku wuxuu yahay lagama abuurin mudakr iyo muanas midnaba intaas wey maselku oo ayagu ila mudakar la'aantay la yaabalayn soo maaha war ciise say ku dhici kartaa caruur aan aabba laga abuurin markaasa li aadam aabba laga abuurin isagu lamid ya dhankaas kala mid ya weliba kaasaa kasii qariibsan marka maselka meesha layskaga shabaha aad tafsiir rabto soo maahan khalaqahu aadam alla abuuray min turaabin carur ka abuura le khalaqahu aadam alla abuuray khalaqa yay fasirtay maselkii fasirtay ayagu ila waxay la yaabana waxay ahayd in mudakar la-aan laga abuuray in la abuuray xiise saa layidhi aadam aba sidaas bal ka sii qariibsanba khalaqahu aadam alla abuuray min turaabin caru ka abuuray alaaya aayadda dhammaystiro akriso fa jumlatu khalaqahu min turaabin tafsiirun caddayn waxay u tahay limaali maali ka maali aadama kaasay u tahay iyo wanaxwu iyo wanaxwu wanaxwu tu'minuuna waad rumaynaysaan bilaahi allah wa rasuuli rasuulkiisana waad rumaynaysaan bacda qowlihi tacaala ilaa qowlkiisa ka gadaal xaalu ahaaday hal adullukum ma inin tusiyaahu ilaaha yidhi calaa tijaaratin ganacsi tijaaradaasoo tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mu'limin jirka xanuujiya cadaabka jirka xanuujiya ganacsi idinka badbaadinaa maynan tusiya a ilaahiin ah, tu'minuuna biاllaahi wa ilaahay iyo rasuulkiisaaad rumaynaydaa markaa fiiri tu'minuuna biاllaahi maxay noo fasirtay tijaaradii ah, tijaaradiiay noo fasirtay ilaa wuxuuna maynan tusiyaa ganacsi oo cadaabka jirka xanuuja idinka badbaadinaya tu'minuuna biاllaahi wa wa tujaahiduuna marka tu'minuuna waa tafsiir waa caddayn tijaaray fasireen taasu waa in laydhaha waa tafsiiriyo ixraab kaloo ku banaanu sheegay wa qiila waxaa la yidhi mustanafatu waa mustanafana waa layidhi walmacnaa macnuhuna aaminuu rumeeya wey tu'minuunadu waxaa la yidhaahdaa khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan xagga macnaha waa dalab oo rumeeya wey rumeeya wey waa dalab xaa u daliil ah inay dalab tahay bidaliili yakfir lakum biljasmi xaal ahaaday yqfir lakuma ka dambayda oo la jasmiyey ficilka mudaaricna waxaa la jasmiyaa marka dalab ka hor maro faduna ka dhacdo waa in dalab horeeyo faduna ay dhacdo taaalow atlu ma xarama alaykum ah, taaalow atlu iriy atlu waa la jasmiyey xadfu xarf cilaa lagu jasmiyey maxaa ila xaa ka horeeya taaalow ah, taaalow a ka horeyda oo dalab ah marka ficilka mudaaric marka la jasminayo dalab waa inuu horeeyo na waa inaysan la xiriirsan khalaas markaasaa la jasmiya marka yakfir waa la jasmiye aawa dalabka ka horeeya tu'minuuna macnaheedu yahay aaminu rumeeya ayadaa dalabka wadata xagga macnaha aaminu rumeeya bidaliili waxaa tusaya yakfir lakum biاljasmi wa calى اwli wa calى اwli wa calى اwli waa maxee haddaan ku soconno qowlkii hore oo ahaa tu'minuuna waa tafsiiriya ilaa waa mustanafo macnuhuna waa dalab waa qowlka dambe waqiilaba waay laakiin qowlkii hore haddaan ku socno tuminuuna waa tafsiiliya la yidhaahdo yakfir maxaa lagu jasmiye ilaa markaas iyadu dalab maahane maxaa lagu jasmiye wuxuu ku yidhi wacala alwali wacala alqowli اawali haddaan qabanno huwa yakfirtu jawaab stifaami istifaamtu jawaabu yihi dalabka ka hormaray hal adulkum calى tijaaratin tunjiikum min cadaabin alim dalabka hormare hal adulkum waay yaqfir lakum markaasaa la jasmiye taas marka ishkaalaa soo booda ishkaalku wuxuu yahay shardi waxa ah marka dalab hor oo ficilka ka dambeeyo mudaarice fa'du ka dhacday la jasminaa ficilkaas waa inuu musabab yahay dalabka horena waa inuu sabab ficilkaasu waa inuu musabab noqdo oo uu ka sababoobo dalabka marka waxaa isweydiin leh tusinta oo ilaahayna tusiyo dariiqa xaqa iyo sida dembi lagu helaayo tusintaas sabab ma u noqone ilahay inuu noo dembi maya dembi waxaa sabab u noqona imtihaal waa inaan qaadanno oo shaygiinala tusay aan samayno marka shaygiinala tusay aan samayno aa dembi la hela ee gaaladaba so allama tusin xaqii miyaa dembi heleen maya marka hal adulukum sabab uma noqon karto waxa weeyaan yakfir lakum ee waxa weyan yakfir gufraanu dunuub waxaa sabab u noqon karaa imtihaal tii ishkaalkiiu dareema ibnu hishaam markaasu kasii jawaaba wuxuu ku yidhi waxaa isaba yaalla sabab iyo sababu sabab iyo musababkii hal adulukum dalaalada tusintu idlaalka tusinta wuxuu sabab u noqonaa imtisaal fiiriya inuu haddaan wa wanaagga lagu tusin ma samayn kartaa ma samayn kartid imtisaalkiiu sabab u yahay imtisaalkuna wuxuu sabab u yahay maqfirada marka fiiri hal adulukum oo tusidaas waa sabab waxay sabab u tahayna waa sabab kale imtisaalkay sabab u tahay marka istifhaamtu waa sababu sabab sababu sabab اqufraan waay sababka qufraanka sababkiisa waay sababka qufraanku soo imtihaal maahan yaana u sabab imtihaalka dalaalada tusinta soo maahan marka hal istifhaamku waa sababu sabab wuxuu kuleeyay ibnu hishaam marka sababu sababkiya waxaa la dhigay booskii sababka booskii sababka oo imtisaalka ahaa aa sababu sababkii la dhigay fiiriya wuxuu ku yidhi wasaxa waa ansaxay daalika jasmu suu ku ansaxay in la laleeyah ogya oo ishkaal la keenayo markaasuu yidhi wuxuu ku ansaxay calaa iqaamati sababi sabab sababka oo kufraanka oo ahaa imtisaalka sababkiisii oo ah dalaalada tusidta a waxaa la dhigay isaga haba fasirayba waa calaa iqaamati sababi sabab sababkii oo imtisaalka ahaa sababkiisii oo tusinta ah wa huwa sababu sababku adalaalatu waa tusintee Ah, waxaa la dhigay muqaama sababi sababka booskiisii wahuwa sababka kufraankuna alimtiaalu wey marka sababu sababkiia ah waxaa la dhigay booskii sababka sababu sababku waa dalaalada sababu kufraankuna waa imtiaalka wakaraja waxaa ku baxay biqowli qowlkayga aan idhi walaysat ma ahan jumlada tafsiiriyadaahu cumdatan aljumlatu jumladiyaa ku baxday jumlada almukhbaru bihaa lagu qabray can damiiri looga qabray jumlada habar u noqota damirushani damirushani waa mubtade sida badan damirushani ah, waa mubtade asalatan xaalatan ow amase asalatan xaalan ow asalatan labadu mid ah mubtade ama markii hore mubtade ahayo waxaa galay naasib ama waaba hadda waa mubtadaya damirushanigu marka damirushaniga jumlo waxaan ahayn khabar uma noqoto jumladaas waa tafsiiliya oo damirushaniga fasire jumladaas waa tafsiriyo yay fasire damiiru shaaligay fasire laakiin iyado maalka raab ku leeda waaba abarba waaba abar iyado maalka raabay ku leeda saas darteeda markaan ku yidhi walaysad cumdatan meesha waxaa ka baxday jumlada kabar u noqota damiiru shaani taas ayada tafsiiriya isilaahaan loolama jeedo ha fasirto damiiru shaaniga laakiin ku tiri maydo kusoo dari maydo maaa iyadu waaba abarba maalka raabay ku leeda iyadu ayadu kuma jirto marka jumlada tafsiiryada on maxalka icraabka ku lahayn wa kharaja waxaa ku baxay biqowliyi hadalkayga oo aan idhi walaysa jumlada tafsiiriyada cumdatan ma ahan waxaa ku baxday aljumlatu jumlada jumlada almukhbaru bihaa lagu qabray can damiir shari looga qabray fa inahaa jumladaasu mufasiratun waa mid fasirayda lahu damiiru shaniga walahaa jumladaasna maxaluna u waa fii maxali rafcin biitifaaqin hadday waxa weeyaan khabar tahay waa fii maxali rafcin hadday mubtada khabar u tahay hadday nawaasiq u noqotona waa khabarka nawaasikda sidii loo exraabi jiray لأنahaa jumlada khabarka damiiru shani u noqotaa cumdaة waa tiir laa yaصixu ma ansaxayo alistiqnaau deeqtoonaansho canhaa jumladaas laga deeqtoonaado wahiya jumladaasuna xaalatun waa mid degtay maxala mufradi mufrad meel uu dego ilaa waxaa la yidhaha khabar waxaa asal u ah mufrad jumladu waa khabar soo maaha damirshaani khabarka u noqotay kabarna asal waxa u ah mufrad ah, kabarka asalka waa inuu mufrad noqdo jumla khabar waa noqota lakin asal maaha asal waxaa ah mufrad marka boos mufraday degta wa kownuljumlati jumlada ahaanshadeeda jumlada almufasirati wax fasirayda laa maxala lahaa midaan maxal u sugnaan ay noqotaa huwa almashhuuru waa qowlka la caanbixiyey wa qaala ashalubiniyu abu cali ashalubini bal warkiisa noogu dibdhig sharax aljumlatu jumlada jumlada araabicatu afraydoo kamida jumlooyinka aan macalka icraabka ku lahayn aljumlatu jumlada jumlada araabicatu afrayda atafsiiriyatu waa jumlada tafsiirka loo nisbeeyey wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa almufasira saasaa lagu magacaabaa jumla mufasira wاlmufasiratu mufasirada allatii mufasirada laa maxala maxalahaa uusan u sugnaan hiya alkaashifatu waa midda fayde oo caddayda lixaqiiqati maa shay xaqiiqadiisa taliihi ay la xidhiirto waxa ka horeeya xaqiiqadiisa midda caddayda weeye oo min mufradin mufrad ah maga ay cadaynaysaa oo murakabin juml ah walaysat mana ahanin jumlada tafsiiriyadaaho cumdatun cumda ma ahan fakharaja waxaa ku baxay biqowlihi ibnu hishaam qowlkiisa uu yidhi lixaqiiqati ma shay xaqiiqadiisa ay caddaydaa taliihi ay la xidhiirto waxaa ku baxday silatulmawsuuli jumlada mawsuulka silada u ah fainahaa jumladaas mawsuulka silada u ah wain kaanad haba ahaato kaashifatan mid cadayda kaashifatan mid fayda wa muwadixatan mid cadayda waa isku macno lafdiga kala duw marka fainahaa jumlada oo silada noqota oo mawsuulka silada u noqota wain kaanad haba ahaato kaashifatan mid fayda wa muwadixatan mid cadayda lilmawsuuli mawsuulka silada caddayda hadalku ma dhammaystirmayo ilaa silada la sheego marka ha noqoto kaashifa muwadixa lilmawsuul laakinaha jumlada silada dhacdaa laa tuwadixu ma caddaydo xaqiiqatahu xaqiiqata almawsuul mawsuulka xaqiiqadiisa ma caddaydo bal tushiiru way ishaartaa ilayhaa xaqiiqada bixaalin xaalay ku ishaartaa xaalkoo min axwaalihaa xaqiiqada xaalooyinkeeda ka mida xaqiiqada sifaaddeeda sifo ka mid ahay sheegtaa ee si dhaba uma wada cadaydo jumlada siladaada wa kharaja waxaa ku baxay biqowli ibn hishaam qowlkiisa uu yidhi walaysad cumdatan uu yidhi aljumlatu jumladiyaa ku baxday jumlada almukhbaru bihaa lagu qabro oo qabarka laga dhigo can damiir shanina looga qabro kamaa sayatii sida imaan doona asba sheegi doono walow qaala hadduu ibnu hishaam dhihi lahaa wahiya alfadla meesha uu ka yidhi walaysad cumda hadduu iska day lahaa oo uu dhihi lahaa wahiy alfadlatu jumlada tafsiiriyada waa fadlo kamaa qaala sida uu ku yidhi fi lmuqni kitaabkiisa muqnigaaba saasuu yidhi ah, wahiya fadlatun uu yidhi ee ma dhihin walaysad cumdatan ma dhihin hadduu saas dhihi lahaa la kaana qowlkaasa owla fiicnaan badnaa lahaa kaasaa habboonaasho badnaa lahaa wuxuu la ahboye liana alfusuula fusuulshu waa quyuudda marka wax la tacriifinaysa oo lama yidhaha jinsi iyo xada la yska saaraa xad waxa weya jinsi xad marka la xadaynaayo wa waxaa la ihahdaa jinsi iyo fasliga wax layska saara fasligu waa quyuudda wax lagu qaydayo qaydhe saas saas sidaas quyuudda waa ah, jinsi marka xadku inuu taam noqdo la rabo waxaa la yska saaraa ha la yidhi jinsi iyo fasli fasligu waa quyuudda marka fusuusha uu sheega waa quyuudda wuxuu yidhi liana alfusuula quyuudda ah, waxyaalaha wax lagu qaydayo tacriifka lagu qaydayo ah, liana alfusuula quyuudda قيود alcadamiyata ee cadamka loo nisbeeyey mahjuuratu waa mid laga tegay fi lxuduud marka wax la xadaynayo lama isticmaalo macna looma badna w qaar waa isticmaaleen looma badna waa laga haajiro culummada muxaqiqiinta ee waxa weeyaan udabada xoogaa ma jecla waxay leeyiin waxaa feecan in la isticmaalo fusuul oo waxa weeyaan oo oo isbaat ah ee aan la isticmaalin midda cadamiga ah cadamiga waa shayga la anfiyey wey lanna alfusuula quyuuda alcadamiyata ee cadamka loo nisbeeyey mahjuuratu waa shay laga haajiroo laga tegey fi marka wax la xadayna uma maala wuxuu ibnu hishaam mihaaliyey biarbacati amhilatin afar mihaal alwalu kan ugu horreeya maa shay yaxtamilu aqbali karaa atafsiira tafsiir iyo walbadela bedel tafsiirna waa aqbali karaa oo jumla tafsiiriyu noqon karaa bedelna noqon karaa naxw hal haadaa kanu miyuu ahaaday ilaa basharu bashar maahane wax kale ma ahaan basharko milkum idinkoo kalea min qowlihi tacaala xaalu ka ahaaday wa asaruu gaala waa siraysteen annajwa faqi koodkii shawrkii shaygii lagu hoos loogu wada hadlay wey najwadu aladiina ka bedelo wa asaruu faacilkeeda aladiina kuwii ayaa siraysteen dalamuu dulmiga sameeye oo maxay siraysteen waa kana waa naloo fasira najwihii ilahay noo fasira hal haadaa ninkaanu miyuu yahay maba ahane lafdigu waa istifhaam macnuuna waa nfyi ah, daahirka waxaa muuqata istifhaam laakiin waa nfyi isagaana ka xeel dheeraa le nafyiga caadiga istifhaamta inkaariga waa ka xeel dheertaa le nafyiga caadiga way ka daranta ah, oo miyuu yahay maba ahane war macnu soo maana kaana in laysku waafaqayd moodo balown baa isku waafaqeydeen hal haadaa kanu miyuu yahay maba ahane ilaa basharun bashar maane wax kale miyuu yahay basharkoo milkum idinkoo kala fa jumlaة اstifhaami istifhaamka jumladiisa istifhaamka asuriyi muuqaalka loo nisbeeye ku yihi istifhaam xagga lafdigu ka yihi suuradda iyo lafdigu ka yihi ee macnaha kama aha macnuhu waa waa nfyi markaasuu wuxuu ku yidhi fajumlaة اstifhaami istifhaamka jumladiisa istifhaamka asuriyi muuqaalka loo nisbeeyey wahiya jumladaasu hal hadaa ilaa bashar milkum weeye mufasiratun jumladaas waa mid fasirayda linajwa ah, kalaamkii ay ku wada tashanayeen hoos iskugu sheegayeen falaa maxalo wax maxala marka uma sugnaan lahaa jumladaas wanajwa najwa ismun magac weeye magacoo litanaajiyi lilmutanaaja bihi u sugnaaday tanaajigu waa masder laakiin ism mafcuula loola jeedaa waa min iطlaaqi اlmasder wiraadati ismi mafcuul xashiyada idin dhigayda xashiyada idin dhigayda marka tanaajiga waxa weeyaan waa lilmutanaaja bihi shayga hoos loogu shawro loogu wada tashado loogu faqo kaasaa la yidhaahdaa kaasaa magacuu u yahay najuuh waa shayga lagu tashaday ee tashigii keliya maaha shayga hoos la sheegay wey marka wuxuu ku yihi wanajma ismu waa magac magacoo litanaaji lilmutanaaja bihi shaygii lagu wada showray u sugnaaday tanaajigii alkhafii qarsoonaa waa hal hal xarafka ah hunaa halkan linafyi ayay u sugnaatay nafyigaasu bimacnaa ma ah walidaalika sidaas daraaddeed dakhalad ilaa ilaa a gashay bacdaa gadaalkeed ilaaduna bada nafyiyay dhacda bacda nafyi wa qiila waxaa la yidhi taasu waa icraabka daahirkaa oo hal haadaa jum hal haadaa ilaa basharu icraab kaloo ay aqbali karto marka wa qiila waxaa la yidhi ina jumlata alistifaami istifaamka jumladiisa istifaamka asuri muuqaalka loo nisbeeyey bedelun bedelay ka tahay minhaa ay min anajwa najwada ayay bedel ka tahay fa yakuunu maxaluha marka hadday bedel tahay ee bedelku mubdelminhigu la icraabya najwana mafcuulu bihi e eh. ah, asaru mafcuulkeedii waay marka waa bedelo annajwa a laga bedela fayakunu wuxuu noqonaa maxaluhaa jumladaas maxalkeedu nasban laakiin binaaan baaniina xaalan ku dhisayno calaa ana maa ficilka fiihi dhexdiisa macna alqowli qowl macnihiis uu ku jiro yacmalu inuu ku camal fale kufri jumali jumlooyinka inuu ku camal fali karo madhabkaasaan ku dhisayna ficilka oo macna alqowl wata yuusanba wadan xuruuf alqowl oo hadda kanaa ka mida asaru macnaheedu waa maxay qaaluu qawla khafiyan saas weeye binaacan baanina xaalaan ku dhisayno calaa ana maa ficilka fii dhexdiisa macna qowl uu ku sugan yahay yacmalu inuu ku camal fal karo fi ljumali wa huwa qowlkaasuna ra'yu kufiyin wey kufiyiintaa saas qabaan oo waxay leeyihin waa kan xabshadeen kuu sheegaye qowlka waxaa lamid a yidhahdeen wixii macna qowl qaba sida kanaadaytu wa dacawtu wa qara'tu wa wasaytu wa awxaa iri ilaa kulligood mogta macno qawlaa ku jira soo maaha haddaad tidhaahdo naadaytu waa u dhawaaq macnihii qowlka waa wadata xuruuftii unbaa ka maqan qaafkii iyo wowdii laamtiiyaa maqan weliba waa qowl dheerba wey haddaad tira dacawtu waa u yeeray waa la mid soo ma jeeda qara'tu waan akriye waa la mid wasaytu waa u dardaarmay wa owxa waa u waxyooday dhammaan qowl ay la mid yihiin saas darteeda sida qowlkay u camal falanayra waa war aada u fiican waay wahuwa haddii laga bedelo marka hal haadaa ilaa basharu milkum haddii annajwa laga bedelo annajwa waa ism mufrada hal haadaa ilaa basharuna waa jumlo waxay noqonaysaa in jumlo laga bedelay mufrad saasay noqona wuxuu ku yidhi wahuwa bedelkaasu ibdaalu jumlatin waa jumlo laga bedelay min mufradin naxwo caraftu waa gartay zaydan caraftu ficlu faacil zaydan mafcuul bih caraftu waa gartay zaydan abuu man qofkee buu aabbihiis yahay huwa isagu aan gartay dhe abuu man huwa qofku aabba u yahay aan fahmayde haddeer haddaan waxaan fahmay su-aashaas haddii lay weydiiyo oo laydhaa yuu aabba u yahay jawaabteeda haddaan hayaawo abuu man huwa yuu aabbihiis yahay isagu waa fahmay haddii macnaha su-aasha la weydiiyo hadda waa ka jawaabi karaa waa ka jawaabi karaa marka hadda fiiri zaydan waa mafcuul bihi carafa abuu man huwan iyada laga bedela waa في maal نصb waa jumle laga bedelayo mfrad wثaanي miثaalka labaad oo miaaliyey ma miaal wey yaxtamilu aqbali kara atafsira tafsir iyo wlxaalo xaalo naxw wadalika tusaalihina naxw qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa wuu sareeyaah ilaa uu yidhi masadhum dadkiini ka horreeyey waxaad taabatay alba'sa xaalad baas leh wdaraa xaalad dhibaato leh فإنhu qowlkaas ale tafsiiru wuxuu cadaynaa لmثل الadiina khalw min qabliكm mlka tusaalahaasuu cadaynaa falaa maxala wax maxala lahu uma sugnaanin jumladaas oo masthum الba'saa وdara waqiila waxaa la yidhi ina masthum الba'saa وdara xaalu wa xaala la yhi waa xraab kale min اladiina laga xaalaynaa calىa taqdiiri ee saa looga xaalayna lgu leeyahay masthum waa ficil maadi qadna kuma jirte waa loo soo qadara alaleeyahy markaasuu ku yidhi calىa taqdiiri iطmaari qad qad la idmaarideed inay meesha ku idmaaran tahay qadarid la qadaraayo a looga xalayna qaalahu warkaas waxaa yidhi abulbaqaa alcukburi ayaa yidhi imlaau maa mana bihi raxmaan uu leeyay kitaab laha oo qur-aanka dhan ku ciraabo imlaau maa mana bihi raxmaan aad u fiican ya laakiin qur-aanka xaraf xaraf uma qabto meelaha hoogaa ishkaal kalahu qabtaa qur-aan haddaa rabto asagalan inaad exraabtiis hesho waxaa la qaata adur اmasuum fii cilmi kitaab اmaknuun samiin xalabi waana yaala hadde hadda maalin dhaweedan ba arka iyadoo lale haddaaba la keen toban mujalo miya mase koob iyo toban toban maan ku ark kolleyba waa la helaa marka adur اlmasuun fii cilmi kitaab اmaknuun a la yihahdaa waxay yidhahan culummadu qur-aanka kitaab ecraabay kitaabkaas lamidu ma jiro la raadin ma isaga waana ecraab bis wax kale ku siin maho macnaha sida macnaha macna yar yar waa ku dala laakiin ah, ah, sidiisaba kitaabka loogumaba talagel wax kaleba icraab unbu daldala macno ka raadin maydid badan waa yahay marka abulbaqaha sidaas u icraabay qaala wuxuu ku yidhi ibnu hishaam fi lmuqni ah, muqnulabiib can kutub acaariib ina hishaam wuxuu yidhi walxaalu xaal laa taأtii kama timaado min almudaaf ilayhi fii mili haadaa kanoo kale war kanoo kale wax lagama xaaleeyo marka xaashiyada ayuu wuxuu noogu soo khulaaseeyey goormaa mudaafiley wax laga xaleeya saddexdii goroo la sheegi jiray mudaafiley wax laga xalay jiray saddexdii xaashada dhiga carabkaan marina marka fiiriya xaashada ah, saddexdiiyuu sheegay waa iska muhiim qofka mar walba maskaxdiisa inay ku jirto haadaa kanu ictiraadun waa bushin iyo mucaaradid la mucaaraday calaa abilbaqa kaannahu wuxuu lamid yahay qiila inuu yidhi ibnu hishaam وكلاaم hdلkiisu غayر مصلم waa midaan loo nabadgelayn sababto a ah, لأن اaل xاal lاa تأتي kama timaado miن المضاaف iلyhi kالdiina oo kale mل اdiina اdiina waa mضاaف iلyhi اladiinadaan oo kale xaal kama yimaado mضاaف iلyhi siisa wax lagama xaaleeyo إilاa إdaa kaana المضاaف marka مضاaفku yahay maahane يacmaل mid cمل فlا cمل فعل مaعnaha مضاaفku waa inuu yahay يacmaل عalى المضاaف إلyhi qabل الإضاaفة qabla ila mogta bacda alidaafa maba jiro mudaaf aan mudaaf ilayga ku camal falayn maba jiro waaba jaraada laakiin qabla alidaafa waa inuu ku camal fali karay camalkuna waa inuu camalkii ficilka yahay maxaa loola jeedaa ama mafcuulu bihinimo ama aacil marfuucnimo maala masdaru mudaafu ilى faacilih masdaru mudaafu ilى mafcuulihi waصfu mudaafu ilى mansuubihi waصfu mudaafu ilى marfuucih ism faacilo kale maxaa loo idaafeeya aacilkiisa mase mafcuulkiisa mafcuulkiisa loo idaafeeya naayb faacilna waxaan rabaa ism mafcuulna naayb faacilkiisa loo idaafeeya soo ma jeedid ism faacil mafcuulkiisa loo idaafeeya ism eh, faacil mafcuulkiisa loo idaafeeya ism faacil mafcuulkiisa loo idaafeeya ism mafcuulna naayb faacila loo idaafeeya masterkana labada waa loo idaafeeya oo faacilkana waa loo idaafay karaa mafcuulkana waa loo idaafay karaa marka waxa weeyaan camalfalka la rabo waxay tahay mudaafku inuu ahaa kelimad camal fali karta oo ama mafcuulnimo u nasbisan karta mudaafku lehigan qabla idaafa ama faacilnimo u rafcisan karta ama naayo faacilnimo u rafcisan karta sidaas ayaa la rabaa markaasuu wuxuu ku yidhi lanna alxaal xaaladu laa taأtii kama timaado min almudaaf ilayhi kaladiina oo kale ilaa idaa kaana mudaafu marka uu yahay un maahane yacmalu mid camal fala camal ficli naxwu haadaa kanu daaribu lisi tuugga kii garaacayo weeye maktuufan xaal uu yahay tuuggu mid la garda duubay hadda fiiri daaribun waysi faacil allisidu waa mafcul bihigiisii ah, asaalatan mafcul bihi u ahaa haadaa daaribun allisa u ahaa waa mafcul bihigiisii waa loo idaafeeyey khalaas wax waa laga xalay kara maxaa yeelay mudaafka yacmalu camala ficil sida ficilkii o kale u camal fali kara waa laga xalay kara kaas oo kale waxaa leedaha waa cajabani waxay cajabgeliyey qiyaamu zaydin zayd zayd istaagidiisa musrican xaala uu yahay mid degdega u istaagay hadda fiiri qiyaamu waa masder zaydinna waa mudaaf ilayhi asalna waa faacilkiisii waa masderun mudaafun ilaa faacili marka waa laga xalay kara maxaa yeelay faacilimu u rafcisa kara aacilnim u rafcisa kara o amase kaanalmut taas wa waa laga aleeya saddexdii gooru raba inuu ku dhamaystiro taas waa mid midda labaad ow kaana almudaafu waa in mudaafku yahay juz-an qayb min almudaaf ileyh ka mida naxwu ayuxibu ma jecel yahay axadukum qof inin ka mid a an yakula inuu cuno laxma akiihi walaalkiisa hilibkiisa meytan xaal uu walaalku yahay mid meyd ah hadda waxaa laga xalaynaa akha akha waa mudaaf ileyh mudaafka fiiri waa laxmi soo maaha laxmigu soo maaha juz min alakh ah. waa cad ka mid ah khalaas waxbaa laga xaalay karaa markaasoo kale waa laga xaalay karaa iyo wanaxwu wanazacna waa ka siibnu ilaahay yidhi maladii kii fii suduurihim laabyaalkooda ku sugnaa marka ahlu jannihii jannada la geliyey muminiintii xoogaa dad muminiinah adduunka cuqdad isku qabaa jira iyagiioo muminiin ah labadiiba in jannada ilaahay geliyaa dhacayda marka hadda jannadiina wejidadab hadday taallo mogta raaxa ma taalo qof oo qof ciil u qaba raaxa maba hayaba raaxa ma ah, taalo ilaah raxmadiis waa ka siiba balaayada iyo wixii laisku qabo yarkaha ah, khalaas markaas waxaa noqo mutaxaabiin ah, oo isqaabilaya si aan loo kala weji dadnin markaas ilah wuxuu yihi wanazacnaa waa siibnay maladii kii fii suduurihim muminiinta laabyaalkooda ku sugnaa min qilin cuqdad ama xasadnimo xaalo ahaa ikhwaanan xaalo ayyihiin walaalo aan ka siibnay fii suduurihim himta damiirkaa laga xalayna marka mudaafu ilayhigi ir mudaafkiisi waa sadriga sadrigu waa bacdi min almuminiina soo maha waa bacdi ka mid ah waa juz ka mida ah muminiinta waayahay ow mila juzi ama juz yuu noqone mudaafkuye wax juz lamid ah oo wax juz lamida ah see lagu qad haddii la xadfo oo mudaafka inta laiska xadfo mudaafulayga booska la dhigo waa in macnuu usan isbedelin waa inaan macnuu isbedelin mil juزi saasaa lagu yaqaan wuxuu ku yidhi ow mila juزi waa inuu yahay see ku yahay fii صixaةi ااstikنaa'i deeqtoomid inay ansaxaydo canhu mudaafka laga deeqtoomo bilmudaaf ilayhna lagu deeqtoonaado inta layska cadfo mudaafka oo mudaaf ilayhiga meeshii la dhigo macnuhu sidii hore waa inuu noqda waxna aysan isbedelin uma awxayna waxaan kuu waxyoonay ilayka adiga nabiga suubano an itabic raac milata ibraahima nebi ibraahim diintiisii milata mudaaf ibraahima mudaaf ilayhi almilatu laysat juz'an min ibraahima walaakinahaa kaljuzi sababtoo ah hadda milada waa xadfaynaa haddaan xadafno wax macnaha isbedeli ma iriya wuxuu ku yidhi fainaw shaniye low qiila haddii la yidhaah min naniy low qiila hadii la yidhaha anitabic raac ibraahima nebi ibraahim xaniifan xaalu yahay mid diinaha baatilkaa ka leexday ansaa ila ibrahim waa lagu raacaya diinka ahay raac ibrahim hadii la yidhaha waa ansaxa marka saddexdaas a wax laga xaleeya wlmudaafu mudaafka oo halkii hore u laaba marka malu ladiina khalow aladiinada wa malka marka mudaaf aladiina mudaaf ilayh markaas wuxuu ku yidhi wlmudaafu mudaafka oo maslka ah huna halkan laysa kadalika intaas la sheegay lamid ma ahan waxiina idin hadduusan intaas la mid ahayn falaa yasixu ansixi ma jacluha jumlada in laga dhigo xaalan xaalo min almudaaf ilayh wax laga xaaleeyo saas wey sida lagu ridina marka la leeyahay abulbaqa alcukburi warkiisa bushiya ku jira waa saas wey wuxuu yidhi ibnu hishaam fi lmuqni waa mqni mqni waxaa la ihahdaa Eh, waxaa la dhahdaa almuqni can kutub اacaariif muqnu labiib a la kitaabka magaciisa muqnu labiib can kutub اlacaariif wuxuu ku yidhi wal xaal leed ta'ti ma timaado min almudaaf ilayhi fii mili haadaa misaalkan oo kale wa tacaqabahu waxaa la cirbiyo uga daba yimid oo ibnu hishaam loogama harin warkii naxwo lagama waaye khilaaf wa tacaqabahu ibnu hishaam waxaa ka daba tegey bacd mutaakiriin waxayna uga daba tageen oy kula cirbiyeen biana maalu sifatu waa sifa mushabaha yidhahda maaludu waa sifa mushabaha mudaafileyga waa ku camal fali karti qabla idaafa marka waaba tii aad hadda sheegtay oo kale yidhahda saasay yidhahdeen وتcqبhu waxay uga daba tageen bعض المتaأkhiرiin بأنa mثlu صفة waa صفo صفada macnaha صفة مشhaبهa saas ula jeeda xaشhyada فiiri waxay yidhahdeen waa صifo fayaصixu waa ansaxa camaluhu maselka camal falidiisa fi lxaali u ku camal falo fayajuusu waxaa bannaan majiiulxaale xaal inuu ka yimaado min maakii udiifa loo idaafeeyey huwa maselka ilayhi maaga marka mudaafileyhi wax waa laga xalay karaa wey wa fiihi warka mutaakiriinta iyagana nadarun bushiyaa ku jira ayagana waa laguma nabadgelin hadday ibnu hishaam nabadgelin waayeen ayana waa laga daba tegey waa laga daba tegey waayahay وفيihi في اjawاabi marka وفيihi في اjawاabi jawaabkaas bacd المتaأkhiriin nadar bushiya ku sugan لأنa اmraada ujeedada لأna اmraada macnaha loo jeedo biاcamali camalka loola jeeda camal اafعaal wey camalki afعaaشhoo kale waa inuu camal fali karo mudaaf oo rafco nasbo ah kale waa inu camal fali karo ee xaalada waa inuu ku camal fali karo maha waxay tahay in mudaafku waa inuu mudaafuleyga ku camal fali karay camal alafcaal oo ama rafci karay ama nasbi karay saasaa loola jeeda ee xaalo ha ku camal falo ma ahayn ma laga hadlaynin ma laga hadlaynin wاlmudaafu ilayhi malu laysa faacilan wlmudaafu ilayhi malu fiiriya wlmudaafu ilayhi malu malu mudaafu ilayhigeed alle isku idaafaynaya maluda mudaafu ilayhigeeduna laysa faacilan faacil maahayn asaalatan walaa mafcuulanna ma ahayn intaasaan abhel marka mudaafulayga wax laga xaalaynaa qabla اidaafa ama mafcuul ama faacil ama naab faacil waa inu kanuna malu ladiinana aladiinaduna faacil iyo mafcuul midna maslka uma ahayn umana noqon karto umana noqon karto markaas wuxuu ku yidhi wlmudaafu ilayhi malu malu mudaaf ilayhigeeda oo ah aladiinada laysa faacilan ma ahayn walaa mafcuulanna ma ahayn falaa yaصixu ansixi ma an yacmala inuu ku camal falo fi xaal whaaliu misaalka saddexaad oo uu keenay ibnu hishaam naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi ka maali aadama aadam sifadiisii uu la mid yahay waxa weyaan ciise khalaqahu fasir maalkan maxaa loola jeedaa khalaqahu aadam allah abuuray min turaabin caru ka abuuray aay aayada dhamaystiro bacda qowlihi ilahi qowlkiisa ka gadaal xaal u ahaa ina maala ciise nabiyullaahi ciise sifadiisa cindallaahi alla agtiisana ugu sifaa fa jumlatu khalaqahu min turaabin tafsiiru waa tafsiir limaali ayay fasireen falaa maala wax maala lahaa falaa maxala wax maxala lahu qowlkaas uma sugnaan oo icraab kuma leh maxal ah, maxalka icraab kuma leh khalaqahudaas waraabicu miaalka afreeyuu keenay marka tan hal macnay aqbashay macno labaaday aqbaleeda ma sheegin karo miaalka afraad waraabicu miaalka afreeya maa shay weeye yaxtamilu aqbali kara atafsiira tafsiir iyo wlistinafa labadaad aqbali kara jumlo tafsiiriyana waa laga dhigi karaa jumla mustanafana waa laga dhigi karaa naxw wadalika tusaale naxw qowli waa ilahay qowlkiisao kale tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilaah wuxuu yidhi subxaana tuminuuna waad rumaynaysaan bilaahi allah iyo wa rasuulihi bacda qowlihi ilahay qowlkiisa ka gadaal tacala ila waa sareeyaahe hal adulukum maydin tusiyaa calaa tijaaratin ganacsi tijaaradaasoo tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin cadaab cadaabkoo aliimin mulimin jirka xanuujiya fajumlatu tu'minuuna bilah iyo wamaa cudifa calayha wax alla wixii lagu cadfay mufasiratun waxay fasirao noo cadayne litijaarati ganacsigii cadaabka naga badbaadinayey فلا مaل وح مaل لhaa جuملadaas uma sugnaan miن الإحrاaب مaعnaha حagga إحrاaبka ugama sugnaan wey وقيiلa مaعno kale أقبalaydo kuu sheega وقيiلa waxaa la yidhi hiy جuملadan تؤmiنuuna بالله مستأنفة weeye mid la bilowday استiناaفa استiناaف استiناaفko bayaaniyan cadayn loo نisbeeyey كأنaهم waaba ayagoo dadkii qaaluu yidhaahdeen kayfa نفعل saan samayna markii rabi yidhi hal أduلكم عaلى تiجاaرaةi تuنjiكم مiن عadاaب aليم waxay ka dhigan tahay ayagoo dadkii rabi saan samayna ganacsigaas waa rabnaahe aan samaynaa oo markaas rabbi uu yidhi tuuminuuna bilah ad ganacsi haddaa alle iyo rasuulaad rumaynaydaa kadibna waad jihaadaydaa waaya oo faqaala lahum ilaahay uu ku yidhi tuuminuuna waad rumaynaydaan wahuwa kabarun wahuwa tuuminuunada khabarun xagga lafdiga waa khabar wa macnaahu macnihiisuna adalabu waa dalab khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan walmacnaa macnuhu wuxuu yahay aaminuu rumeeye maxaa u daliilah bidaliil laba arimooda u daliilah midu waxadka qira ahaanaba loo akriyey tan labaadna jasmada yakfir ljasmiya kutuse ah, labadaasa u daliilah bidaliil waxaa daliil u ah wadalika arinkaasu haabitun wuxuu ku sugnaaday bidaliili qira'ati ibni mascuud wey wadalika macnahaas oo dalabnimada wadalika dalabnimadu haabitun wuxuu ku sugnaana bidaliili qiraaati bni mascuud qiraa'ada in mascuud u aqriyey aaminuu bilaahi warasuulih labo iyo wamajiii yakfir lakum yakfir lakum imaatinka ay timid biljismi ay ku timid fii jawaabihi tu'minuuna jawaabkeeda xaaluu yahay calaa xaddi qowlihim icraabka waxa weeyaan carabtu hadalka ay yidhaahdeen ama muslimiintu hadalka ay yidhaahdaan calىa xadi qawlihim muslimiinta hadalkooda qowl xadkiisa xaalu ku sugan yahay calىa xadi qawlihim muslimiinta qowlkooda xadkiisa xaalu ku sugan yahay raabkaasu oo muslimiintu yidhaahdaan ittaqa allaha mru'un qof ilaaha ka baqo facala khayra khayr ha sameeyo yusab calayhi waa laga abaalmarina labada jumlada waa khabariyatun lafdan dalabiyatu macna waxay yidhahdeen ittaqa allaha mru'un qof ilaahay ha ka baqo facala khayra ir acl waa ficil maadi itaqana waa ficil maadi laakiin labadaba dalabaad ka macnaynay ah. itaqa allaha mru'un qof ilaahay ka baqo facala khayran khayr ha sameeyo yusab ir yusab waa la jasmiyey yusab waa la jasmiye waa laga abaalmarina caleyhi korkiisa ay lyataqi ilaahay ha ka baqo walyafcal ha sameeyo yusab saas way macnuhu wa cala alawali marka middaan qiraa'adan dambe amase icraabta dambe aan rabaa icraabta dambe hadii lagu socdo oo ah waa mustanafa macnuhuna waa dalab yaqfir waxaa lagu jasmi wacadda ah, dii iraabta dambe lagu socdo oo ah tuuminuuna bilaahi waa mustanafa macnaheeduna waa dalab yaqfir wixii lagu jasmi wacda oo dalaba ka horeeya ee haddii icraabtii hore la maro oo tuuminuuna waa tafsiir calaa tijaaratin ay fasiree maxaad lagu jasmiye waayahay yaqfir lakum yqfir maxaa lagu jasmiyey ilaa dalab markaas kama horeeye saasaa la rabaa wuxuu ku yidhi wa cala alawali haddii qowlkii hore oo ah inay tafsiiriye tahay haddaan qabanno wa huwa qowlkaas an yakuuna tu'minuuna waa inuu yahay tafsiiran fasirid iyo caddayn litijaarati la caddeeyo huwa e yakfirtu markaas huwa meesha u laabaa damirku kutusaa e yakfir biljasmi xaal u ahaaday jawaab اlistifaam istifhaamtu marka jawaab u yahy ila waxaa la rabaa yadfi mudaarc marka la jasminayo waa in dalab ka horeeyo asagana anfa la xiriirsan huwa yakfir taas biljasmi xaalu ahaaday jawaabulistifhaam weeye wa huwa istifhaamtuna hal adulukum weeye wastashkalahu zajaad zajaad ayaa ishkaal geliyey faqaala wuxuu yidhi aljawaabu jawaab musababun waxaa laga sababeeyey can dalab marka la jasminayo jawaabka shardi waxaa ah in jawaabkan uu sabab u yahay dalabka ka horeeya ah, waa in dalabka ka horeeya oo laleeyaha dalaba ka horeeya waa inuu sabab u yahay jawaabka oo jawaabkuna uu musabab noqdo kii la sababeeyey dalabkuna uu sababtii noqdo si kale looma jasmi karo haddana yakfir oo jawaabka ah dalaaladu uma ahan sabab ah, saasuu ku ishkaaliyey faqaala wuxu uhi aljawaabu jawaabka musababun waa in laga sababeeyo canidalabi wa qufaanu dunuub dembi dhaafkana laa yatasababu kama sababoobo can nafsi dalaala tusida nafteeda bal iskaba daaye yatasababu wuxuu ka sababoobaa can iliimaani iimaanka iyo waljihaadi jihaadka وأشhaaر المصنف مصنفka iبن هiشhaaم wuxuu ishaaray إilىa jawaabihi jawaabka زajاaj loo jawaaba u ishaaray بqwlihi ku o ku yidhi wasaxa waa ansaxay dalika aljasmu jasmuhu waa ansaxay fii jawaabi اlistifhaam istifhaamka jawaabkiisa la jasmiyo calaa iqaamati sababi sababi sababka dembi dhaafka keena oo ah imtisaalka sababkiisiyaa la taajiyey muqaama sabab booskii sababka ah la dhiga calىa iqaamati sababi sababi sababka sababkiisiyaa la taajiyey wa huwa sababu sababku adalaalatu waa tusin cala tijaarati ganacsi laystuso muqaama sababi waxaa la dhigay booskii sababka wa huwa sababka kufraan dunuubka keenaana alimtisaalu waa farsoomidda iyo amar qaadashada marka sababu sababka booskii sababta la dhigay qaala almusanifu wuxuu yidhi wakharaja waxaa ku baxay biqowlihi qowlkayga waxaa ku baxay وkرaجa waxaa ku baxay بqwلi qowlkayga في تacriiف الجuملaةi تafsيriya جuمlada تafsيriyada la qeexideeda aan idhi alati جuمlada laa maxala maxal laha usan u sugnaan walaysat جuمlada تafsيriyada cمdatan ma ahan waxaa ku baxday الجuمlaةu جuمlada جuمlada almkبر bihaa lagu qabray can damiir shani looga qabray وadalika tusaalihii جuمle damiiru shani khabar u ah naxو huwa arinka iyo shaniga زaydu zayd qaa'imun inuu taagan yahay wey huwa adamirshaani waa mubtade zaydun qaa'imuna qabaray u tahay whi haya masale miaal kale wahiya qisada dhe markay muanas tahay damiirulqisa la iska yidhaha markuu mudakar yahan damiiru shaniya la yidhaha xaashadu kugu sheegayo wuxuu ku yidhi damiirulqisa waa la yidhaha damiirulxadiid waa la yidhaha damiirulamrina waa la yidhaha damiirushani waa la yidhaha afarta magacba waa leey damiirushani damiirulqisa damiirulxadiid damiirulmri afarta magac inuu leeyahay waa inaad aragtaa hadhow meeshaad ku aragto mid cusub ha u qaadan ha u qaadan weliga waaya fainahaa ayljumlata jumlada jumlada almukhbara lagu qabray bihaa jumlada can damiir shani looga qabray mufasiratun waxay fasire lahu damiiru shaniga walahaa maal maxalaana usugnaada iyada ila waada khabare waa fii maxali rafcin maala haddii aan la nasain damiru shaniga oon caamil naasika usan gelin walahaa maxalun maxalaa uga sugnaaday min alrabi bilitifaaqi culamadu say isku waafaqsan yihiin wa inamaa wax kale maahan ajmacuu waa ku ijmaaceen calaa ana lahaa jumlada damiiru shani khabarka u ah maxalan maxal in usugnaaday waa ku ijmaaceen maxay ugu ijmaaceen liannaha jumladaasu khabarun waa khabar walkhabaru khabarkuna cumdatun tiiru ku yahay fi lkalaami kalaamka kalmubtadayi xaalulamidi mubtada iyo khabar waa laba tiir kalaamku tiiraray u yihiin wlcumdau cumdadana laa yasixu ma ansaxayo alistiqnaab canha in laga deeqtoonaado fawajaba marka waxaa waajibay an yakuuna in u sugnaado lahaa jumlada khabar ka dhacday maxalun maxal wahiya min xayu kownuhaa khabaran iir marka jumlada oo maxalka exraab ku yaala waxaa la rabaa maalmufrad inay dhacdo maxalumufrad inay dhacdo marka hadda jumlada fiiriya jumlada damiiru shaniga khabarka u noqota laba dhinaca ah laga fiirina dhinac caam ah iyo dhinac khaasa ah. dhinaca khaaska haddii laga fiiriyo meesha ay taalle mufrad ma dhici karo jumladuna maalka eraab waa ku yeelata maalmufrad markay dhacdo soo ma jeedid jumladu waxay maalka eraab ku yeelata markay mufrad booskiis dhacdo jumlada damiiru shaniga dhacday waxay leedahay laba ictibaar laba dhinaca ah laga fiiriya mar ictibaar khaasaa laga fiiriya marna ictibaar caamaha laga fiiriya haddaad ictibaarka khaaska ka fiirido meesha ay taallo mufrad ma dhici karo laakiin ictibaarka caamka markaad ka fiirido meeshay taallo mufradaa dhici kara haytan ictibaarka caamka ictibaarka khaaska ictibaarka caamka wuxuu yahay jumladaanu khabaray dhacday khabar mogta waa badan yahay khabar waxa loo noqdaa tiradii ka bad khabaray dhacday haddee khabar waxaaba iskalebo asal mufrad inta kale farcay ku yihiin marka dhinaca haddaad fiirido ah jumladu khabaray dhacday boos mufraday dhacday laakiin haddaad fiirido macnaha khaaska oo ah damiiru shaniyay khabar u noqotay damiiru shani mufrad khabar uma noqdo halkaas mufrad ma dhici karo marka marka aad leedahay macalka exraab ku leedahay waxaad leedahay waxaa la ictibaaridaa macnaha caamka oo ah khabarnimada ee midda khaaska la fiirima oo ah damiiru shani inay khabar u tahay halkaas la fiirima intaas ila fahm wuxuu ku yidhi fiiri wuxuu ku yidhi si tacbiir daqiiq u cabira wuxuu ku yidhi fawajaba waxaa waajibay an yakuuna lahaa jumlada inay u sugnaado maxalun wahiya jumlada damiiru shaniga khabarka u ah min xayثu kownu ahaanshadeeda xaggeeda khabaran ay khabar tahay fiirimayda inay damiiru shani khabar u tahay ee waxaad fiirina inay un khabar tahay dhankaasaad ka fiirina inay abar tahay dhinacaas marka laga fiiriyo xaalatun waxay degtay maxal mfradi mfrad booskiisay degtay lana aal asalka fi kabari kabar asala alifraadu waa kala yelid laa min xayu kownuha kabaran can damiir shani dhankaasta ka iirin dhankaastad ka fiirido boos mfrad ma degin markaas laa min xayu kownuhu ahaanshadeeda xaggeeda maya kabaran kabar ay ka tahay can damiir shani lana damiir shani laa yukhbaru canhu loogama qabro bimufradin mfrad loogama qabro wa kownuljumlatu jumlada ahaanshadeeda jumlada alfadlati dheeraadka jumlada almufasirati ee wax fasire laa maxala lahaa min alicraabi inaan icraabka xaggiisa maxal uga sugnaan huwa almashhuuru waa qowlka la caanbixiyey sawaaun waa isku mid kaana inuu aado maa tufasirhu wax ay fasiraydo lahu wax ay fasiraydo maxalun maxal inuu u sugnaaday amla iyo inuusan u sugnaan waa isku mid ama shay maxalka icraabku lahaa fasirto ama shay maxalkaan icraab kulahayn ha fasirto jumla mufasira icraab maxalka kuma leh waa qowlka la caanbixiyey qowl kalaa soo socda qowl kalaa soo socda halkaasaa noo joog wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed